بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu maraynaa boga laba boqol laba iyo labaatan layliskiisa saddexaad ayaynu maraynaa bayin waxaad caddaysaa mawaadica aljinaas meelaha jinaaska caddee fii ma yaati waxaa soo socdaa wabayin nawcahu fii kulli mithaal tusaale kastana nooca uu jinaasku yeelanayo ayaad sheegi doontaa ama se aada caddayn doontaa qaala albuxturi wuxuu uhi fii malaci qasiidatin qasiidada bilowgeega isagoo ka hadlaya hal lima faata min talaaqin talaafi am lishaakin min asibabati shaain min asabaabati shaafin saadkaa ma ku fadxiyey sax fadxiya saadkaa saadkaa uu kasriyey fadxiya waayo sibaaba waa macno kale laakiin sabaaba weeyaan macnahaynu jeednaa buxturi baa odhanaya qasiidadiisa bilowgeega markii uu marayey hal limaa faata wixii tegey miyuu u sugnaaday oo min talaaqin kulan ahaan jiray kulankeennii hore talaafin wax talafiya iyo dhimasho iyo ku dhici doontaa am lishaakin mid ka cabanaya min asabaabati jacaylna ma u sugnaaday shaafin wax caafimaadihii wuxuu yihi talow kulankeennii hore ma baabi'i qofka ka cabanaya jacaylkana wax bogsiiye maheli haddaba beytkaa waxaa ku jira jinaas kayrutama waana talaafi iyo talaaqi waa kayrutama oo waad arkaysaa sababta uu kayrutaamka ku yahayna talaaqin iyo talaafin weeye wa qaala naabiqa fi ratha wuxuu yihi naabiqe oo baroor samaynayaana فيلاك min حزم وعزم دواهما جديد الردى بين صفا والصفائق فyaalaka maxaa kuu ahaaday min xazmin maxaa kaaga ahaaday goaan iyo wacasmin go-aan maxaa kaaga ahaaday dawaahuma uu soo duubay ama uu laabay jadiidu rada halaagii cusbaa ayaa bayna safa dhagaxda waaweyn barhtankooga kusoo laabay iyo wasafaixi dhagaxda balballaadhan asafana waa jamcu safatino waa dhagaxa buuraha ee aadka u waaweyn safaaixna waa kuwa inta iilka al aynu saarno ama soomaalidu ay saari jirtay dhagax ballaadhan oo iilka lagu beega soomaaliyaan noocaas oo kalea safaaix carabiga la odhanaya markaa safaaix fayaallaka maxaa kaaga ahaaday min xasmin xasmi maxaa kaaga ahaaday iyo wa casmin go-aan go-aan iyo adayg maxaa kaaga ahaaday dawaahuma uu duubay ama uu laabay jadiidu radda halaagii cusbaa bayna safaa dhagaxda waaweyn bartankooga iyo wa safaa dhagaxda balballaadhan bartankooga waxaanu uga jeednaa haddaba halkaa waxaa ku jira jinaasa wuxuuna udhexeeyaa asafa wasafaaix buu udhexeeya asafa wasafaaix haddaba asafa wasafaaix markaynu nidhaahno jinaas baa ku jira jinaaska ku jira waxa weeye hayru taam sababtuna waa cadadulxuruufka ayaa la isku qabtay oo safaana saddex xaraf bay ka kooban tahay safaaixna laba xaraf bay la dheeraatay markaa saddexdii xaraf wa qaala buxturi ninkii buxturi la odhan jiray wuxuu yidhi nasiimu rawdi fii riixin shamaalin wasawbu lmusni fii raaxin shamuulin nasiimu rawdi naacawda beerta oo kale ayuu leeyahay oo fii riixin shamaalin laydha waqooyiga ka soo dhacdaa ay soo martay naacawda beerta ka soo baxda laydh yar oo waqooyiga ka timid markay soo marto udgoonkii ubaxa iyo beerta ayay keentaa markaa nasiimu rawdi naacaw ubaxeed ayaad moodaa oo fii riixin shamaal laydh waqooyi ay soo martay wa sawbulmusni daruurta roobkeegii ayaad moodaa oo fii rooxin shamuul oo fii rooxin khamro ku dhex jirtaa ama khamro ku jirtaa shamuulin welibana laydhaa yidhi waqooyigu ay ku soo dhacday shamuul iyo shamaal waa isku midun labadaba laydhaha un baa la yidhaahdaa raaxna waa khamradu magacyo ay leedahay magac magacyaanta khamrada kamida ayaa raax ay tahay raaxa iyo babiliya iyo balabil iyo waxaas waxa wey magacyaanta khamradu ay leedahay wey hadaba halka waxaa ku jira jinaas baa ku jira jinaaskaasi waa jinaas khayru taama waa riix iyo raax riix iyo raax kelmadda riixihi waa dabayl kelmadda raaxihina waa khamro labadaa kelmadood oo mid oo jinaas khayru taamihi uu ka abuurmayo ayaa ku jira laakiin shamaal iyo shamuul hamoodin waayo iyagu waa isku muraadif waa isku macnaba laba ereyoo isku macnoa ah, jinaas baa ku jira lama yidhaah laba ereyoo isku dhawaaqo laakiin kala macnoa ah, ayaa la odhanayaa jinaas baa ku jira wa qaala alxariiriyu wuxuu ihi ninkii xariiri lo odhan jiray laa ucdii simaami anigu ma siiyo hogaankayga man yakfiru nin wuxuu ku leeyahay jebinaya dimaami ballantayda anuu hoggaankayga uma dhiibo nin ballantayda jebinaya walaa akrisu alayaadi nicmada kuma tallaasho fii ardi alacaadi cadowgayga dhulkiisana nimco aan leeyahay kuma tallaalo hadalkaa macnihiisu waxa weeye markuu leeyahay laa ucdi zimaami man yakfiru dimaai waa maamul dimaami eh, maamulka uma dhiibo cid aan aniga waxba ii reebaynin cid aniga doonaysa ammaanooyinkayga oo dhan inay khayaantana sirtayda uma dhiibo waxyaaba badan baa soo geli karaa walaa akrisu layaadi fii ardi lacaadi waxa weye dhasha lama dhigto dhul cadaawe hal ayay soomaalidu ku mahmaahi jirtay dhasha lama dhigto dhul cadaawe kolka walaa akrisu layaadi nimcadayda ku beeri maayo fii ardi lacaadi cadowgaygu dhulu leeyahay haddaba jilaas khayrutaama hadalkaa ku jiro wuxuu kaga jiraa zimaami iyo dimaamiy zimaami waa hogaanka dimaamina waxa weeyaan ballanta weeyaan waa kayrutaama waxay ku kala duwan yihiin za iyo daal haddana jinaas kalea ku jiro taama wuxuu ku jiraa al alayaadi iyo al alacaadi waxay ku kala duwan yihiin uu kayrutaamo noqday ya-da iyo caynka ayay ku kala duwan yihiin wa qaala waxaa kaluu yidhi lahum waxay leeyihiin reerkani fi sayri xagga socodka jaryu sayri siduu daadkuu socdo oo kale socodkooga sida daadka ayaa la moodaa wa ila alkhayri xagga khayrka markay u jeedaanna jaryulkhayli siday farduhu u yaacaan oo kale ayay u yaacaan haddaba jinaas baa halkaa ku jira waa sayr iyo sayl sayr iyo sayl waxay ku kala duwan yihiin sayr oo ra ay ku dhammaato iyo sayl oo ku dhammaada laam waa jinaas khayru taam oo nooca xuruufta ay ku kala baydhaan waxaa kaloo ku jira khayr iyo khayl khayr iyo khaylna maxay ku kala duwan yihiin xal xaraf ra'da iyo laamka ugu dambeeya qaala albuxturiyu buxturi wuxuu yidhi faqif muscidan fiihina in kunta caadilan wasir mubcidan canhuna in kunta caadilan faqif war istaag muscidan faqif war istaag muscidan adigoo ka farxinaya fiihinna bartanka oga istaag warad ka farxi sida isdhex taag buu yidhi in kunta haddaad tahay caadiran mid cudurdaar samaynaya wasir soco oo lugee mubcidan canhunna adigoo ka fogeynaya in kunta caadilan haddaad cadaalad samaynay inuu haddaba waxay ku jirtaa muscidan iyo mubcidan jinaas kayrutaamaa ku jira muscidan iyo mubcidan wuxuu kayrutaam u noqday hal xaraf bay ku kala duwan yihiin muscidan waa siinka labaad mubcidanna waa baka labaad waxaa kaloo jira caadilan iyo caadilan iska dhaaf isaga haddii hal xaraf wax ka badan ay isku khilaafaan waa waa mas'ala laga sii hadla weeyaan musidan iyo mubidan ku daahiso wa qaala abu tamaam abu tamaam wuxuu yidhi بض صفائح لا سد صحائف في متونهن جلاء الشاك والريب مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاacil mustafعilun faacilun waxaa jira numberkaa toddobaad ee abutamaam si aan gabay ahayn buu inoogu dhigay qaab gabay miyuu idinku dhigay maygabay buu ahaa waa biidu safaaixi laasuudu saxaaifi fii fiidaasu shadriga hore ku jiraa mutuunihina jalaau shaki wariyabi adigu ku dhigay gabay buu ka dhigay soo sax weeye gabay buu ahaa kolley seefaha ayuu ka hadlayey seefuhu tilmaamo badan ay leeyihiin jira wuxuu ihi biidu safaaix alla berberkoogu caddaa seefta marka galka laga saaro barbar cad oo walacdahaya ayaa kuu soo baxaya kaasuu ku tilmaamay biidu safaaix laa suudu saxaaif waraaqahooguma madooba buu kule waraaqa medmadow male waraaqa medmadow seefuhu male laakiin barbar cad bay leeyihiin fii mutuunihinna dhabarkoogana iyo afkoogana waxa ku sugan jalaau shaki shakiga faydankiisa wariyabi iyo riibka iyo wax kastoo tuhumo ah inay meesha ka baxdo kolkaa mutun wuxuu ahaan jiray dhabarka laakiin afka imika looga jeedaa seefta afkeegana shakiga ayaa meesha kaga baxa haddaba muxuu ula jeedaa hadalkan muntanabi baytkiisa waxaad si fiican usii fahmi markaad sababta ogaato fatxulcamuriye ayuu ka tiriyey gabayga fatxulcamuriya ayuu ka tiriyey waa muctasimaah ayuu ka tiriyey gabadhi waa muctasimaah odhanaysay waxa dhacay markii waa muctasimaah la yidhi ee gabadhii camuuriye tagtay ee ninka gaalka ihi dhirbaaxay markii ay dhacday waa muctasimaah lahayd ayaa waxaa dhacay nin muslima ag joogay magaaladaba dee islaamku ku yaraa nimankan gaale ee yurub baa iska haystay meesha gabadhaa muslimadda a ah markuu ninkaa gaalka iyo hidhir baaxay ayuu ku soo cararay nin muslima oo seef iyo farisitay baa kusoo cararay uhiili buu is yidhi gabadhaa muslimadda ah, markaasaa rag ka tiro badan ay mar qura soo hareereeyeen rag ka tiro badan baa soo hareereeyey oo dhinac kaste ka soo joogsaday markaasuu ogaaday hadduu tallaabo qaado inuu isaga laftiisu meesha ku dhimanayo waxa dhacday waa muctasimaha gabadhii markay tidhi ayuu ninkii gaalka ahaa ee dhirbaaxay ku jees jeesayoo wuxuu in yar iska yersi buu yihi muctasimoo boqol faras wata oo midabka aan adduunkaba laga helina buu tilmaamay boqol faras oo midabkaaya ayaa halkaa kasoo geli doona anuu i qaban doonaayo dhirbaaxi doonaaye in yar iska sugbuuri jees jees bay ka tahay ma annagaa ba naqaano weeyaan iyo islaamkanad sheegayso ninkiibaa yidhi gabadhay waxba kuma qaban karee waa muslimkii laakiin waxaan fariintaadaa gaadhsiinayaa muctasim buu yidhi wuu soo cararay muctasim oo qoladii madaxda ahayd ay la fadhido ayuu usoo galay kabaha iskama saarin baa la yidhaahdaa su usoo soo cararayay buu muctasim hortiisa fadhiistay markaasuu muctasim fahmay ninkani inuu dhibaato wado shirkii oo dhani wuu aamusay isna intuu muctasim hor fadhiistay unbuu aamusay cid cid la hadashaba waa la waay cabbaar markii lays eegayey ayuu muctasim ku yidhi ma waraaka markaasuu sheekadii bilaabay inuu ka waramo markuu gabadhii sida loo dhirbaaxay iyo gabadhaasi siday ugu barooratay madaxda muslimiintu inay wax u qabtaan iyo markuu arrinkaa bilaabay magaaladii ka dhacday ii sheeg buu camuuriye ayay ka dhacday buu yidhi oo yurub ay haysato muctasim intii sheekadu ay socotay camuuriye xaggay ka xigtay buu sii eegayey sheekada wuxuu ninka ka gurayay isagoo camuuriye sii eegaya ood moodo inuu camuuriye imika arkayo ayuu sheekada ka gurayey markaasuu muctasim aad intuu xanaaqay buu yidhi adigu maxaad samaysay nin baad hayde markaasuu uga warramay inuu gabadha u gurmaday laakiin rag ka badan ay soo hareereeyeen ayuu uga warramay isla markiiba muctasim wuxuu la hadlay ciidamada wuxuu yihi boqolkaa farasuu sheegayana hala diyaariyo ciidan aad iyo aad u tiro badanna hala diyaariyo oo muslimiintu ay leeyihiin ciidankii baa la diyaariyey waxaa loogu talagalay in magaaladaana lasoo qabto ninkaan laftiisana gabadha muslimada ah sida tacadigu uu ka muuqdo u dulmiyey in wax laga soo qabto waxaa dhacday dhexda markaa eh, ciidamadii markii la ururinayey ayay nimankii faaliyayaashii shireen faaliye oo dhan baa isku yimid waxay yidhaahdeen faaliyuhu waraaquu qoraa faaliyayaashii markay isku yimaadeen bay yidhahdeen hooy muctasimo ma arkaysaa bay yidhahdeen haddii aad maanta ciidankaa muslimiinta dirto muslimiintan inay ka soo noqon maayo dalkeennaana way qabsanayaano waan baaba'aynaa kadaa bay yidhahdeen iminka ciidan hadirine muctasim wuu diiday faaliyaha hadalkiisii anu seeftaan ka aqaanaa buu yidhi seefta ayaan ka aqaanaa seeftii ayuu qaatay seeftii markuu qaatay ayuu dagaalkii bilaabay ilaahay muslimiinta ayuu guusha siiyey camuuriye waa la soo qabtay nimankii gaalana wax nolosha lagu qabtay iyo wax dhintay iyo wax baxsaday bay noqdeen mar alla markay faaliyayaashii warkoogii uu been noqday ayuu ninkani gabaygan sameeyey oo markaasuu ka bilaabay asayfu asdaqu imbaaan min alkutubi kutubtu waa waraaqii faaliyuhu uu qoray asayfu asdaqu imbaaan min alkutubi fii xaddihi alxaddu bayna aljiddi wallacibi biidu safaaixi laa suudu saxaa'ifi fii mutuunihinna jaraau shaki wariyabi wuxuu yidhi markaa seefaha berberkooga iyo dhinacooga ayaa cad suudu saxaaifi waraaqa medmadow male waraaqahan medmadowu dhaliilayo waa kuwii faaliyaha weeyaan suudu saxaaif waraaqa medmadow male fii mutuunihinna afkoogana waxaa ku sugan jalaau shaki wax shakiga kaa fayda wariyabi iyo tuhmada wax kaa fayda haddaba halkaa waxaa ku qoran safaaix iyo saxaaif waa jinaas hayru tama safaaix iyo saxaaif waa jinaas hayru tama weeyaan safaaix iyo saxaaif waxa u dhexeeyaana waa tartiibka ayay isku khilaafeen tartiibka xuruufta ayay isku khilaafeen wa qala tacaala alle ayaa yidhi daalikum kiinaasi bimaa kuntum waa kaadahaydeen tafraxuuna kuwa ku farxa filardi dhulka dhexdiisa faraxaasi waa farax kibir uu ka muuqdo ama isku kibriya biqayri xaqin xaq la-aan ayaad isku kibrinayseen wa bimaa wa bisababi maa kii sababtii weeyaan kuntum aad ahaydeen tamraxuuna kuwa u ciyaara ciyaaray farxadda dheeraadkiihi ay keento ilaah subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu ku dhaliilayaa kibirka wuxuu ku dhaliilayaa farxad inaad tidhaahdo waan faraxsanahayoo ilaahay macsiyadiisa aad ku dhacdo oo tidhaa farxaddaasi ilaahay macsiyadiisiibay maanta ii banaynaysaa inaad tidhaa ayuu ilaahay ku dhaliilaya kolkaa cuquubada ka timaada waa waxay qacmihiisu qacmihiinu geysteen ayuu rabbi leeyahay daalikum kiinaasi wa bimaa kuntum tafraxuun waxaad ugu kibrayseen fi lardi arlada dhexdeeda bigayri xaq biayri lxaq xaq la-aan ayaad ugu kibrayseen wa bimaa kuntum tamraxuun iyo wixii aad ugu ciyaarayseen eed ugu tumanayseen dhulka dhexdiisa xaq la-aana aayaddaa jinaaska ku jira waa tafraxuun iyo tamraxuun waa hayru ta markaa iyo tamraxuun halka xarafka labaadee fa'daa unbaa miim noqday dhinaca dambe wa qaala calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuxuu yidhi alkhaylu fardaha macbuudun waxaa laga laadlaadiyey binawaasiiha foodooda alkhayru khayr baa laga laadlaadiyey waa alkhayl iyo alkhayr alkhayl iyo alkhayr qaola xasaan binu haabit wuxuu yihi radia allaahu canhu xasaan baa hadlaya saxaabigii aynu garanayno wkunaa mataa yzu nabiyu qabiilata nasil janibayha blqanaabil wakunaa waxaanu ahaan jirnay buu yihi dhaqankayag iyo caadadayaduba waxay ahayd mataa yakzu nabiyu qabiilatan nebigu hadduu reer ku duulo nasil waxaanu ka xidhiidhin jirnoo la berbertaagnayn jaanibayhi labadiisa dhinacba bilqanaa warmaha iyo walqanaabili qanaabisha ayaanu la berbertaagnayn buu yidhi marka rasuulku uu reer ku duulo hareeraha waxaanu kala geli jirnay buu yidhi annagu reerkaa warmaha iyo qanaabisha kolkaa alqanaabil waxaa laga yaaba ardaygu inuu yidhaha warnio qanaabishu berigaa miyay jirtay uu yidhaahdo waa bambooyin bambooyinka berigaa ma la isticmaali jiray alqanaabil af carabiga waa jamcu qambala qambaladana waxaa loo yaqaanaa waa aljamaaca min alkhayl aw aljamaaca min alrijaal kolkan waxa weeye waa guruub qacan fudud ayaa qanaabisha loo yaqaanaa waa guruub qacan fudud ayaanu la berber taagnayn wey wa kunnaa waxaanu ahayn mataa yakzu markuu duulo annabiyu nebigu markuu duulo qabiilatan qabiilo iyo reerna uu ku duulo nasil kuwii xidhiidhiyo ayaanu ahayn jaanibayhi labada dhinac ayaanu ka xidhiidhin jirnay bilqanaa warmo ayaanu kaga xidhiidhin jirnay walqanaabil iyo gruubkaa gacanta fudud labada dhinac baanu kala geli jirnay buu yidhi kolkaa ninkani waad aragtaayo wuxuu isticmaalay alqanaa walqanaabil waa jinaas khayru taama alqanaa walqanaabil maxay ku kala duwan yihiin cadadkay isla dheer yihiin oo alqanaabil baa laba xaraf la dheer labada xaraf ee ba'diya laamka ah ayay la dheer yihiin wa qaala abu tamaam abu tamaam ninkii la odhan jirayna wuxuu yidhi yamuduuna min aydin cawaasin cawaasimiin tasulu biasyaafin qawaadin qawaadibiin yamuduuna waxay taagayaan min aydin qacmo ayay ka taagayaan cawaasin ulaynaya cadowga cawaasimin badbaadinaya asxaabta tasuulu waxay la soo boodaysaa biasyaafin seefo qawaadin geeri ku xukumaya acdaada qawaadibin kala goynaya haddana qawaadin qawaadibin waxaynu uga jeednaa cawaasin cawaasimin maxaa udhexeeya cawaasin cawaasimin maxaa udhexeeya waxaa udhexeeya jinaas khayru tama waayo hal xaraf bay isla dheer yihiin oo cawaasimin baa mim miimla dheer cawaasin waa ulaynta ulaynta marka shayga la ulaynayo ayaa cawaasin la yidhaahdaa cawaasiminna waa badbaadada waa jamcu caasimin iyo jamcu caasin casaabay ka timid markaa haddana qawaadin waa jamcu qaadin oo waa ka geerida ku xukumaya qawaadibinna waa jamcu qaadibin oo waa ka wax kala goynaya weeyi yamuduuna waxay soo taagayaan min aydin qacmo ayay ka soo taagayaan qacmaha oo cawaasin ulaynaya cadowga cawaasimin oo badbaadinaya acdaada cawaasimin oo badbaadinaya axbaabta tasuulu waxay la soo boodayaan biasyaafin seefay la soo boodayaan qawaadin geeri ku xukumaysa cadowga qawaadibin haddana kala goynaysa laa tunaalu lama gaadho alguraru gurarka lama gaadho gurar waxa weeye shaygu markuu sida xidigaha u dhalaala soo arag waxyaabaa waxyaabaha taariikhdaada ka dhex dhalaala ee sharafta leh sharafta qiimaha badan lama gaadho ilaa birukuubi algharar haddaadan halaag fuulin war horta khatar baa la soo maraa adoon khatarba soo marin haddaad tidhaahdo qiimaan doonaya waa khata weeyaan laa tunaalu lguraru ilaa birukuubi lgarari kolkaa gurar iyo gharar maxaa udhaxeeya gurarku waa jamcu guratinoo waa faraska biriirtiisa wejiga ee caddayd ayaa guro loo yaqaanaa laakiin waxaa looga jeedaa meesha waa balaaqa e algurar waxaa looga jeedaa sharafta ta ugu sarraysa ee siday cadeedu xidigaha uga sarrayso oo kale uga dhex muuqata taas ayaa qurar la yidhaahdaa qararna waa halaaga waxaa hadaba qurarka rajayn kara oo keliya kii qarar iyo halaag usoo mara laa tunaalu lama gaadho alguraru halaagyada laa tunaalu lama gaadho alguraru sharafta ilaa birukuubi lgarar haddaan halaag loo fuulin waa jinaas khayru tama layliska afraad adigaa keen lagu leeyahay kitaabkuna uu kuu keenay iska dhaaf ka shanaadna beytkaa aan macnayno abitamaam beytkiisii weeyi walam aara kalmacruufi tudcaa xuquuquhu maqaayima fi laqwaami wahya maqaanimu wuxuu ihi walam ara maanan arag kalmacruufi wanaagga oo kale wax lamid a wax wanaagga loo dhigo ama wanaag wax lagu tilmaamo ma hayo buu leeyahay walam ara maanan arag kal macruufi wanaaga wax lamida ma hayo tudca waxaa lagu tilmaamaa xuquuquhu xuquuqdiisa waxaa lagu tilmaamaa maqaanimo inay yihiin maqaarimo inay yihiin maqaarim daymo fil aqwaam qoomamka dhexdooda wardayn haddaad qofka sharaf u samayso macruuf haddaad u samayso ummadda dayn baad ku leedahay dayn baa la yidhah dayn buu qofkaasi nagu leeyahay cidda abaalka taqaanay way taqaanay ciddii wanaag u samaysa inay tahay cid dayn ku leh horay way u taqaanay walam ara maanan ara kalmacruufi wanaagga oo kale wax lamida tudcaa waxaa lagu tilmaamaa xuquuquhu xuquuqdiisa maqaarima dayman baa lagu tilmaamaa fil aqwaam reerarka dhe reeraha dhexdooda ama qoomamka dhexdiisa wahya maqaanimu hadda waana qaniimo iyadoo qaniimo ah oo qiimo ah oo layska kaa siiyo bilaasha qofku walaagiibuu bilaash kugu siiyey haddana maxaa la odhanaya waa dayn baa loodhan maqaarin baa la odhanaya waa maqaarin kolkaa macruufku aad iyo aad buu wanaagsan yahay waxaa jinaasku kaga jiraa maqaarime iyo maqaanima xarafka waxay isla dheer yihiin afraad ay ku kala duwan yihiin islama dheere way ku kala duwan yihin nooculxuruuf buu markaa ku jiraa nooca kolkaa maqaarimo oo ra iyo nuun ah intaas ayay ku kala duwanaadeen haddaba kaasi wuxuu ahaa jinaaska wixii la odhan jiray kolkaa balaaqadii horeen soo dhiganaynay intan dambe dee balaaqa maahe waa dayl waynagii lahayn intan dambe aad bay uga fududahay aad waayo waa alfaad xidhiidh la leedahayo macaanida ma xidhiidh badan lama leh aliqtibaas iqtibaasku culima wuxuu u waxaa loo sameeya horta iqtibaas horta baabkan iqtibaaska ah balaraggii bulaqadii hore mayna aqoonin iqtibaaska bulaqadii hore ma aqoonin diinta islaamku intii ay timid kadib ayaa baabkan la sameeyey kolkaa baab kaste oo dee balaaqadii hore ka dambeysay waa laga hadli karaa way carabtii hore asiilka ahayd baab kastayna isticmaalin waad ka hadli kartaa baabkan haddaba carabtii hore asalka ahayd mayna isticmaali jirin bimacnaa qabla rasuul iyo qabla alislaam lama isticmaali jirin bacda alislaam baa la isticmaalay welibana waxaa la isticmaalay waxaa la odhan karaa qarnigii labaad laga soo bilaabo qarnigii labaad laga soo bilaabo ilaa qarnigii koobaad bilowgiisii qarnigii koobaad dhammaadkiisii ilaa qarnigii labaadba horta si fiican u hana qaaday baabkani iqtibaas baa la yidhaahdaa kolkaa inagu waxaynu balaaqada ku beedhaynay raggii hore ahlul ahlulbuluqadii hore wixii ay isticmaali jireen kolkaa baabkani waa baab islaamka la koray marka koobaad horta sidaa wogow iqtibaas dhinaca labaad waxaad eegtaa culimada khilaaf baa ku jira oo madaahibka afarta madhab baabkan waa isku hayaan baabka ikhtibaasku inuu banaan yahiy inuuna banaanayn afarta madhab way isku qabteen madaahib banaysay iyo madaahib diiday bay kolkaa ayay uqaybsameen alikhtibaas iqtibaaska gebigiisuna afar qaybood buu ka kooban yahayo waa markaad eeg samaynayso kolkaa iqtibaaska afartiisa qaybood afarta qayboode iqtibaasku uu ka kooban yahay qayb kamida la ysku hayaa oo madaahibku ay isku qabteen afarta qaybood qayb kamida ayay madaahibku isku qabteen saddexda kale waxba laysku qaban maayo oo waa caadi kolkaa saddexdaa afartaa qaybood u ka koobnaanaya waxa weeye tusaale ahaan gabay baad jeedinaysaa oo nin gabaya aad tahay ama khudbad baad jeedinaysaa oo nin khadiiba baad tahay saw laba maaha waa nasri iyo nadmiba hadalka loo qaybiya nasri iyo nadmi halkay soomaalidu ka tidhaa tix iyo tiraab kolkaa waa nasri iyo nadmiyo gabaygaagu inuu nasri yahay hadal aan dee tiraaba inuu yahay oon gabay ahayn iyo inuu hadalkaagu nadmiyo hadal gabay ah uu yahay nafri iyo nadmi labadaasuu gabaygii noqonaya hadalkii noqonaya haddaba haddaad nadmi la timaad waxaad ku dari nadmiga aayad qur'aana ayaad ku dari ama xadiid rasuul baad ku dari sala allahu alayhi wasalam labadaasaad mid ahaan ku dari hadduu hadalku gabay yahay hadduu hadalku nafri yahayna aayad qur'aanaad ku dari ama xadiid rasuul baad isna ku dari imise ad afar ma iga eeg hadalkii oo gabay ah oo aayad lagu daray ama xadiis lagu daray laba mayga haysaa hadalkii oo nasriya oo isla labadii lagu daray horta waa afartaa maadaama iqtibaasku afartaa uu ka kooban yahay afartiina ay noqdeen aayad iyo xadiis ay noqdeen aayad iyo xadiis islaamkaa watay kolkaa baabkani yuu la koray baad odhanaysaa islaamka ayuu baabkani la koray hadaba gaar ahaan gabay markaa doonayso inaad tiriso inaad aayad qur-aana ku darto taa ayay madaahibku isku qabteen aayad qur inaad gabay ku darto waxaa la eegay horta qur-aanka gabay mama loo bedeli karaa oo haddaad tidhaa aayadda qur gabay u bedelaya taasay culimadu ka hadleeno oo waxay idhaahdeen war ilaahay kalaamkiisa halaga xishoodo oo ha laga daayo gabay baa laga dhigayaaba inaad og tahay mooye xadiidka gabay way ka dhigeen oo iminka buluuqulmaraamkao gabaya waad heli kartaa wuu yaalaa buluuq xadiidka gabay waa laga dhigay mustalaxa gabay waa laga dhigay fiqiga gabay waa laga dhigay maxaan ku idhaahdaa culuum lqur'aanka gabay waa laga dhigay eeg must any time waa any shaygaad eegtaba isagoo gabaya waad heli kartaa laakiin qur'aanka waa laga xishoodaa iska daayo ninka kitaab nadmiya qoraa bisinka caadi buu u qoraay bisinka nadmi kama dhigo ilaa imaam shaatibi mooyaane sabca qiraa'aadka markuu ka hadlayey ayuu yihi bada'tu bibismi illaahi nadmi badأtu bbism اllaahi fi nadmi awala tabaaraka raxmaana raxiima wamawila kolka isaga waa lagu qabsaday shaaibi imaam shaaibi waa lagu qabsaday markaa nadmigaa uu bisinka ku sameeyey adigu almuhim ragga ugu sokeeya waa ragga khilaafu lawla qaatay weeyaan khilaafu lwla ay qaateen in nadmi loo bedelo kolkaa aayadaha qur-aanka in gabayga la dhex geliyo ayay culimadu aada uga hadleen aimaduna xabadda isku haystaan waa aayad quraan oo gabay lagu daro ama takyiir lagu sameeyo mararka qaar takyiir bay dee ikhtilaaska takyiir baa loo ogol yahay maogtahay aayad qur'aan la yihi takyiir baa lagu samaynaya ama nadmi baa laga dhigaya labada arrinba laba arrimoo meesha la eg maaha waxaa kaloo jira oo aimada ay tilmaameen ikhtibaasku inu sidiisa kale quraan qurux u yahay qurux qurux buu u yahay haddaad khudbadaada aayad kusoo darsato waxa weeyaan maasha allah waxay uga dhex dhalaalaysaa sida dayuxu uu habeenka madow uga dhex dhalaalo oo kale kolkaa waa qurux iyadu khudbadaada hadalkaaga dee bilowgii islaamka saxaabadii markaad kasoo bilowdo zayd ibnu abihi ninkii la odhan jiray iyo xajaaj binu yuusuf iyo xasan albisri iyo raggii khudbooyinka jeedin jiray ama khudbad dagaal jeedin jiray ama khudbad wacdi jeedin jiray markay khudbadda sidaa u bilaabaan aayad qur-aana ka dhex muuqanaysay xadiis rasuul ba ka dhex muuqanayay qaala cabdulmumin asfahani wuxuu yihi laa taguranaka min adalmati karat ljuyuushi walansaar inamaa nuahiruhum liyowmin tashkhasu fiihi labsaar waxaa ninkani uu leeyahay balada u fiirso wuxuu yihi laa taguranaka waryayna ku dagin min adalamati daalimiinta xaggooga karat ljuyuush ciidamada badan walansaar iyo hiiliyayaasha badan guulwadayaasha badan ciidan badan iyo guulwado badan haday wataan waxba taas iyayna ku dagin innamaa nu'akhiruhum dib baanu u dhigaynaa liyowmin maalin baanu dib ugu dhigaynaa tashkhasu fiihi labsaar indhuhu ay taagmayaan oo indhuhu ayna soo libiqsanaynin baanu dib ugu dhigaynaa laa taguranaka min adalamati karat ljuyuushi walansaar inamaa nu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi labsaar iminka khudbaddaa muxuu soo dhexgeliyey aayad qur'aanuu soo dhex dhexgeliyey oo intaa qawska ku jirtaa waa aayad iqtibaaska lagu sheegayaana min alqabsi buu ka yimid oo qabaskuna waa dhimbiil qaadasho aayad qur'aanaad in yar ka soo qaadanaysaa ama xadiid baad hadalkaagii ku macaanaynaysaa wa qaala bnu sana almulki wuxuu ihi ibnu sana almulki ninkii la odhan jirayna waa nin qaadiyo aad iyo aad u xikmad badan buu ahaa faxaluu falastu musaa'ila can daarihim ana baakhicu nafsi calaa aahaarihim raxaluu nimankaasi way guureen falastu ma ihi musaa'ilan ninku su-aalaya can daarihim guryahoogii war way guureene dib kuu weydiin maayo buui guryahoogii raxaluu nimankaasi way rarteen falastu mana ihi musaa'ilan midku su-aalaya can daarihim daartoodii midku su-aalaya daartoodii dib kuuma su-aalayo ana baaqicun anigu waan ka xumahay ana anigu baaqicun waan dilayaa nafsii naftaydaan dilayaa calaa aaaarihim saan u raadi iyaga islahaa raadkoogaa naftaydii ku dabadilayaa buu yidhi kolkaa ninkani gabay buu tiriyey gabaygii aayad buu in yar ka soo qaatay uu ku buuxsaday mee markaa aayaddu ka soo qaatay waa halkee baaqicu nafsi calaa aaaarihim iqtibaasku kolkaa waa inaad aayad ama xadiid aad wax ka soo qaadato labadaa namber maxaynu ka soo qaadanay markaa xadiidkii aayadihii qur-aanka ahayd baan ka soo qaadanay xadiidkiibaa kolkaa inoo dhiman wa qaala abu jacfar alandalusi wuxuu yihi abu jacfar alandalusi ninkii la odhan jirayna laa tucaadi nnaasa fii awطaanihim qalamaa yurcى gariibu اlwaطni waإida maa shiئta caysha baynahum khaaliq الnaasa bkhulqin xasani wuxuu yihi laa tucaadi naas oy dadka ha kula coloobin fii awطaanihim wadanadooda waaryaa nin wadankiisa jooga ha iskula coloobin soomaalidu waxay odhan jirtay ninkaasi waa dameer duleedkiisii jooga bay odhan jireen caqli uu kaaga tagana male oo waa dameer ciduu kaaga baqana meesha ma joogto oo dee duleedkiisiibuuba joogaa kolkaa qofka wadankiisa jooga looma dhawaado waa la iska ilaaliyaa laa tucaadi nnaasa dadka hala colloobin fii awdaanihim waddanadooda ha kula colloobin qallamaa yurcaa in yar unbaa la ilaaliyaa qariibulwadani qofka wadankiisa uu qariibka yahay war qofka qariibkaa ah, xuquuq dadka dhexdooda kuma lehe hala la qof qariib adoo ah dadka waidaa maa shita haddaad doonto cayshan baynahum inaad dadka ku dhex noolaatana khaaliq innaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin xasan akhlaaq wanaagsan gabaygaa muxuu soo dhexgeliyey qeyb xadiid kamida ayuu kusoo dhex tuurtay oo waa qeybtee khaaliq innaasa bikhuluqin xasan buu kusoo dhex tuuray albax alcibaarataani labada cibaaro allataani labada cibaaro ee bayna alaqwaasi qawsaska ku dhex jira fi lmihaalayni labada namber alwalayni ee ugu horeeya maakuudataani waxaa laga soo qaatay min alqur'aani alkariim waalcibaara allatii cibaarada bayna bayna qowsayni qowseynka ku jirta fi lmithaal athaalit namberka saddexaad wa min alxadiidi shariif waqad damana alkaatibu qoraaguu dhex geliyey aw shaaciru ama gabayaagu kalaamahu hadalkiisa hadihi alaahaar ashariifa aaahaartan sharafta leh min gayri an yusarixa isagoon caddayn biannaha min alqur'aan aw alxadiid inay qur'aanka ka socoto ama xadiidka wagaraduhu ujeedadiisuna min hada tadmiin dhexgelintan waxaa ka a an yastaciira inuu kasoo soo caariyeysto min quwatiha awooddeeda quwatan awood wa an yakshifa inuu faydo can mahaaratihi aqoontiisa fii ixkaami sila uu u leeyahay xidhiidhinta siduu usugayo bayna kalaamihi hadalkiisa iyo walkalaami aladii akhadahu xidhiidhka ka dhaxeeya ayuu ina tusayaa hadalkiisa iyo hadalkan kale siduu tansiiq uga samayn karayo ayuu ina tusayaa wa haada nawcu noocan yusamaa ikhtibaasan baa lagu magacaabaa waidaa ta'amalta markaad fikirto ra'ayta waxaad arki doontaa ana almuqtabisa ka wax soo qaadanaya qad yuqayiru qaliilan inuu wax yar bedelayo fi laathaar allatii yaktabisuhaa kalmithaal athani id ilaaya waxay ahayd falacallaka baaqicun nafsaka calaa aathaarihim kolkaa falacallaka fadii wuu iskaga tegey lacallakana kaafkiibuu ka tegey lacallaka oo dhan ba wuu iskaga tegey dhe lacallaka o dhan ba wuu iskaga tegey baaqicun eeg nafsakadii muxuu u bedelay nafsakadii baaqicu nafsii buu yidhi halkuu nafsa ka lahaa ayuu nafsii yidhi kolkaa isbedelkaana uu ku sameeyey alqaacida aliqtibaasu iqtibaasku tadmiinu nahri waa hadalka aan gabayga ahayn oo la dhexgeliyo aw ishicri ama gabayga oo la dhexgeliyo shay-an min alqur'aani alkariim shay qur'aanka kariimka ah, ka mid ah. aw alxadiidi shariif ama xadiidka sharafta ah ka mid ah min gayri dalaala adigoon tusinin calaa anahu isagu minhumaa labadaa inuu ka mid yahay ma tasriixinaysid wayajuuzu waxa bannaan an yuqayira inuu bedelo fi lahari aharka almuqtabasi lasoo dhimbiil qaatay qaliilan waxoogaa inuu ka bedelo taasina waa iska banaan tahay buu ku yidhi tamriinaad watay kaha aynu ka hadlaynay marka hore bayin waxaad caddaysaa ardayow fii kulli iqtibaasin iqtibaas kaste oo mima yaati xusna taati lbaliiq baliiqu sida wanaagsanuu ula yimid fii ixkaami sila xidhiidhka inuu sugo bayna kalaamihi waalkalaami lmuqtabas اغتنم فودك الفاحم قبل أن, يبض... قبل أن يبيض إنما الدنيا جدار يريد أن ينقض وحكولي وهذا العادية اغتنم ورك فائديسو فودك فود هذا كفائديسو الفاحم آتك أمدو ورفود هذا مدو كفائديسو قبل أن يبيض إنينا انتينا inama dunya adduunyadu jidaarun waa gidaar yuriidu an yanqada doonaya inuu dumo war adduunyadu waa gidaar dumaye foodu intayna ku cadaanin faa'iidayso fooda soomaalidu halkanay u yaqaaniin carabiga naasiya la yidhaha maxaa carabiga carabta maxay u yaqaaniin halkaa naasiya baa la laakiin foodu waa halkaa carabiga waa halkaa dhafoorka saw qof saw inaguma nidhaha hebel dhafooradu ka ciroobay halka loogu hor ciroobo carabtu food bay tidhaahdaa waa halkaa dhafoorada weeyaan markaa intaasaa food la iktanim foodaka war foodaada fadaa uu inoo fadxiyey luqadda waxaan filayaa in la godo ayaa si afsaxa fadu ma idiin mise fadxu idiin siiye foodaka war foodaada ka faa'iidayso alfaaxima madow qabla an yabyada intuuna caddaan inama dunyaa adduunyadu jidaarun waa gidaar yuriidu an yanqada waad arkaysiin aayadduu soo dhexgeliyey iyo inama dunyaa addunyaa mubtaday ahayda siduu khabarkii ugu sameeyey inma dunya jidaaru yuriidu an yanqada wa kataba wuxuu qoray alqaadi lfaadil qaadigii fadliga lahaa fi raddi calaa risaala waraaq loo soo qoray isagoo ka jawaabaya warada cala alkhaadimi shaqaalaha waxa soo gaadhay alkitaabu lkariim kitaab sharaf leh fa shakarahu wuu ku shukriyey wa qarabahu najiyan wuu soo dhoweeyey isagoo la faqaya wa rafacahu kor buu u qaaday makaanan caliyan meel sare wa acaada calayhi wuxuu u soo celiyey casra shabaab xilligii dhalinyarnimada waqad balaga min alkibari citiya isagoo welibana xagga da-da ka gaadhay meel adag ma arkaysaa ninkaa qoraya inta aayadoodu soo qaatay qarabahu najiyan buu soo qaatay makaanan caliyan buu soo qaatay waqad balaga min alkibari citiyan buu soo qaatay wa qaala waxaa kaluu yihi fi xamaamuzaajilku carabta waxyaaba badan buu u qaban jire oo fariimaha ayay ka diran jireen fariimaha inta waraaqda la qoro ayaa fariimaha qoorta loo sudhi jiray waxyaabaha ay u adeegsan jireen baa kamid ahayd wa qaala wuxuu ihi fi lxamaami zaajil xamaamu zaajilka isagoo ka hadlaya waa shimbir shimbiraha kamid ahee waqad kaadad iyadooy sigtay waqad kaadad waxay sigtay an takuuna min almalaaika inay malaaigta ku biirto fa idaa niidat bihaa marka lagu xidho ama lagu adkeeyo alriqaac marka waraaqaha lagu adkeeyo qoortooda saarad waxay noqonaysaa ulii ajnixatin baalal kuwa mathna mathnaa laba laba ah wa hulaasa saddex saddexa wa rubaaca afar afara ah. xamaamka waraaqaha lagu xidhi jiray waraaqaha marka qoorta loogu xidho baalal buu waraaqihii uga dhigay malaa'ig baabad moodaaba buu ku markuu duulo isagoo waraaqahaana sitaa oo cirka dhulka dhexdiisa uu socdo saddex waraaqood ay ka laadlaadaan ama laba waraaqood ay ka laadlaadaan waqad kaadad waxay sigtay an takuuna inay noqoto min almalaaikati waa malag maaha ma odhan way sigtay buu yihi inay malag haddii kaadad la isticmaalo shay jira maaha shay dhacay maaha laakiin waa shay aad ku mubaalaqoonayso in waaas saa u dhawaaday yakaadu zaytuha yudi waqad kaadad waxay sigtay an takuuna inay ku biirto min almalaaikati malaaigta faidaa niidat bihaa marka lagu xidho ariqaacu waraaqaha marka lagu xidho saarad waxay noqonaysaa uliajnixa baalaltu u mathnaa laba labaah wa hulaatha saddex saddexa ah. wa rubaaca afara fara ah. waad aragtaa markaa siduu usoo dhexgeliyey wa min kitaabin limuxyidiin cabdidaahir ninkii la odhan jiray kitaabkii muxyidiin cabdidaahir uu lahaana waxaa ka mid ahaa waa dawlatulmamaalik buu ninkani ka tirsanaaye wuxuu yidhi laa cadimati dawlatu biida suyuufihi allatii yaraa biha aladiina kadabuu cala allahi wujuuhuhum muswadda laa cadimat waa alla bari laa cadimat ilaahay waxaan ka baryayaa buu yidhi inayna waayin addawlatu dowladdu yayna waayin biida suyuufihi seefihiisii caddaa ninkan baan u ducaynayaayo seefihiisii caddaa dowladdu yayna waayin allatii seefaha oo yaraa bihaa uu ku arkayey ama ay ku arkayeen aladiina kadabuu kuwii beenta sheegay cala allah ilaahay dushiisa beenta ku sheegay wujuuhuhum wejiyadoodu muswadda iyadoo madoobaatay waa seefihii cadowga lagu dullaynayey dawladdu yayna waayin buu doonayaa inuu yidhaah seefihii cadowga lagu dullaynayey ee kuwa ilaahay beenta ku dul sheega marka lagu soo qaqabto seefaha wejigoogu uu madoobaan jiray ay garan jireen waxay raggani ka yeeli doonaan wa qaala saaxib wuxuu yihi ninkii saaxib la odhan jirayna aqulu waqad ra'aytu lahu saxaaban min alhijraani muqbilatan calayna waqad saxat hawaadiiha bihadlin xawaalayna saduudu walaa calayna aqul wqad ra'aytu lahu saxaaban min alhijraani muqbilatan calayna wqad saxad hawaadiha bihadlin xawaalayna saduudu walaa calayna wuxuu yihi aquulu waxaan leeyahay buu yihi aquulu waxaan leeyahay waqad ra'aytu anigoo arkay lahu saxaaban daruuro ayaanu arkay min alhijraan kala hijrooda waxaan ninkan ku arkay buu yihi daruuro inay soo kaceen daruurahaasi daruuro da-aya aha xumay dihi doonaan wanaag ma da-ayaan daruur naxariista adaad arki jirtay sow maaha war waxaan arkay buu yihi daruuro soo kacay oo kala fogaanshaa ninkan anagoo sii kala fogaanayna isa sii nacayna sii kala dheeraanayna ayaan arkay buu yihi markaasay kala fogaanshaha soo kaceen buu daruuro kala fogaanshaha soo kacay buu yihi talow maay di maxay di'i ku idhi waqad ra'aytu markaan arkay lahu isaga markaanu arkay saxaaban daruuro min alhijraani kale hijrood ah oo muqbilatan calayna na soo kala qaabilay daruurihii kale fogaanshaha oo na soo qaabilay markaan arkay ayaanu nidhi waqad saxad iyagoo shubaya hawaadiiha kuwoogii mayeeyey hawaadidu waa kuwa mayaya bihadlin roob istabajoog ah ayay shubayeen waxaan ku idhi markaa xawaalayna hareeraha iyaga asaduud isnac baad shubaysiin iyo kale jeedsiye kala asaduud waa kale jeedsiga kala jeedsiga hawaalaynaa baan idhi wir hareeraha yaga walaa calaynaa dushayadaasi hagudiina kolkaa waad aragtaayo xawaalayna walaa calayna xadiidkiibuu soo qaatay oo gabayga dhex geliyey markaa labadaa erey buu ka soo qaatay ruba bakiilin low ra'aa saahilan ladanahu rucban rasuula lmanuun laa tadmacuu fi nasri min naylihi hayhaata hayhaata lima tuucaduun wuxuu yidhi ruba bakiilin alla bakayl badana low ra'aa hadduu arki lahaa saa'ilan miskiin wax weydiisanaya ladanahu u malaynaya rucban argagax aawadii rasuul almanuun rasuulkii nafta qaadayay rasuulkii geerida malakulmawdkii alla maxaa nin miskiinoo u yimaada ninku markuu miskiin bakhaylka waxaasoo kale lagu sheega sidaad malagga uga naxdo malagga nafta qaada sidaad uga naxdo ayuu bakaylku uga naxaa maxay ninka wax weydiisanaya malaggii nafta ka war shilin baa lagu weydiistay ma naftaa lagu weydiistay kolka waxa weeyaan nina beri buu nin caayayo wuxuu yidhi hebel ninka la yidhaha buu yihi gabay intuu soo tiriyay haddaad doonaysid ninkaa inaad dishiin he shilinkiisu unta buu yidhi laxooxdiisu unta buu yidhi laxooxdan wax ka weydiiyey xagga laxooxda iyo cuntada laxooxdu waxay kaga taallaa buu yidhi barta aadamaha dhiigga iyo jiirhku ay kaga yaaliin halkaasay cuntadu ninkaa kaga taallaa buu yidhi waxay ka dhigan tahay haddaad haddaba in yar ka qaadato dee jiirhkiisii iyo dhiiggiisii baad qaadatay waha iska dhinta markaa ruba bakiilin badana nin bakayl ah oo qacan adag low ra'aa hadduu arki lahaa saa'ilan nin saa'ile oo miskiina ladanahu u malaynaya rucban argagax dartii rasuula almowti rasuulkii nafta qaadaya rasuula almanuun rasuulkii geerida laa tadmacu ha hunguraynina fi nasri wax yar min naylihi inaad ka heshiin war in yararna inaad ka heshiin ha hunguraynina hayhaate hayhaate limaa tuucaduun alla foga fogaa waxaa laydin balan qaaday waxay naftiinu idiin balan qaaday alla foga waxaa la idiin balan qaaday inaad ninkaa wax ka heshiin aad bay idinka fog tahay kolkaa hayhaata hayhaata limaa tuucaduun aayaddaasuu soo dhexgeliyey layliska labaad iskaga tag wa waayo uu kaaga shaqaysan yahay wax waxgabayoo kugu adagna igama muuqdo layliska saddexaadna waa sidoo kale ka afraad bal hadda eeg layliska afraad ishrax waxaad sharaxdaa qowla bnu rumi fi lhijaab wabayin xusna aliqtibaasi bihi aad buu mutashaaim u ahaan jiray ninkan intaasuu caanku ah xagga tashaa'umka cidi kagama horreyn baa la yidhahdaa ninkan tashaa'umkiisaa hayru caadi ahaa ishrax waxaad sharaxdaa qowla bna ruumi ibnu ruumi qowlkiisa fi lhijaa'i cayda markuu samaynayey wabayin waxaanad caddaysaa xusna aliqtibaasi fiihi iqtibaaska wanaagsane ku jira lain akhda'tu fii madxi kamaa akhda'ta laqad anzaltu xaajaatii biwaadin gayri di zarcin ninkani nin buu beri u tegey waxbuu weydiistay wixii uu weyd uu ammaanay horta waxuun iskama weydiisane wuu ammaanay nimankan gabayaag waxay ku leeyihin markaad nin u tagto su-aalun ha ka bilaabin uu kaa kici haddaad doonayso ninku inuu wax ku siiyo waxoogaa yar horta waa afeef yar baa lasoo dhigtay oo la yar ammaanaa bay ku markaad maasha allahda badiso ayaad odhanaysaa waxaanu u soconaana waa intaa kolkaa ammaantiibuu horreysiiyey markuu ammaantii horraysiiyey ee ammaantii uu bilaabay ayuu yihi waxaan u socdaana waa intaa wixii baa loo diiday markaasuu labadan bay baytiriyey lain akhda'tu haddaan gafay buu yidhi fii madxika markaan ku ammaanayey war ammaantaadii adoon ammaan ba lahayn haddaan ku ammaanay buu yidhi maa akhda'ta fii manci adu kumaadan gafin buu yidhi inaad waxaagii ii diido dee marka hore ad iska xumayd marka hore haddaad xumayd dee waxaan gafkaaga ma dhicina asal buu kuu yahay laqad anzaltu waxaan dejiyey xaajaatii baahidaydii baahidaydii waxaan ku furay biwaadin doox ayri dii zarcin aan zarci lahayn war dooxa lahayn iminka ayuu uga jeedaa bakaylka ayuu gebigiisiiba ka dhigay doox abaar ah oon zarciba bixinin biyana ayna marin laqad anzaltu xaajaatii biwaadin ayri dii zarcin kolkaa kaas ayuu dhexgeliyey waxaynu ku daraynaa asajcu sajciga markaan eegayno culimo asajcu markaan eegayno sajcigu waxa weeye wax kalaba ma aha fiqradaha soo arag hadalku saw isma raacraaco hadalka inta israacaysa waa inay xaraf ku dhammaato intii fiqri ihiba waa inay xarafay ku dhammaato fiqrada labaadna waa inay xaraf ku dhammaato amaa fawaasishu waa inay iswaafaqaan labada kelmadood eeg horta fiqrada waxaa loo yaqaanaa inta yaree baaragaraafka aynu nidhaa ma fiqradu waa intaa baaragaraafka ah weeyaan ayaa fiqro la odhanaya baaragaraafka kelmadda ugu dambaysana faasila la odhanaya ama fiqrada kelmadda ugu dambaysaa faasila la odhanaya kelmadoo dhan baa faasilo noqonaysa haddaba kelmaddaa ugu dambaysa xarafka ugu dambeeyana sajci baa la odhanaya kolka waa inaad ogaato saddex qodob inay halkan munaasib kuu yihiin alfiqra alfaasila asajcu saddexdaa qodob baa muhiima fiqradu waxa weeye hadalka intii wada socota ayaa fiqro ah faasiladuna waxa weeye hadalkaa wada socota jumlada ugu dambaysa kelmadda ugu dambaysa faasilo la odhanaya sajciguna waxa weeye kelmaddaa ugu dambaysa xarafka ugu dambeeya iyo kelmad fiqrada kale xarafkeega ugu dambeeya markuu iswaafaqo labadaa xaraf iswaafaqooga tawaafuqaasaa sajci la odhanaya sajciga gebigiisu waxa weeye baan ku ihi jumladaa horee dhammaatay iyo jumlada ka dambaysa inay isku xaraf ku dhamaadaan inay maxay ku dhamaadaan isku xaraf inay ku dhammaadaan khudbad haddaad bilowdo maxaad odhan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin iminka aaway haddaba fiqradii me alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai wlmursaliin eeg wsalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai wlmursaliin fiqradii me alxamdu rabbi alcaalamiin keligeed waa fiqro wsalaatu wasalaamu alaa ashraf alambiyaai walmursaliinna waa fiqra labaad so laba fiqre maaha away fawaasishiina alxamdu lilaahi rab lcaalamiin alcaalamiin baa faasilo ah halkan kalena alaa ashraf alambiya wlmursaliin baa halkan kalena faasilo ah alcaalamiin iyo iyo almursaliin baa laba faasilo ah aaway sajcigiina alcaalamiin iyo alfas iyo eh, almursaliin xarafka ugu dambeeye nuun iyo nuun bay ku dhamaadeene nuunkaa iyo nuunkaa iska waafaqeen hadda nuunka laftiisa maaha sajcigu muwaafaqada wey iswaafaqa nuunku nuun kale uu waafaqay iswaafaqaasaa sajci la odhanaya kolkaa khudbad markaad bilaabayso waa waxa weeye arinku arin xun buu noqonaya haddaad hadalkaaga ka bilowdo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu alى ashrafi khalqi اllaahi calى ashrafi khalqi illahi sheekh macno ahaan waa u saxaawi laakin hadalka sajcigiisii alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin nuun baad ku dhamaysay wsalaatu wasalaamu calى ashrafi khalqi illahi ha baan ku dhamaynaya lagama dhegaysanaya sheekh wsalaatu wasalaamu calى ashrafi اlanbiyaai wاlmursaliin wعalى aalihi waasxaabihi wman tabicahum bixsaani ilى ywmi اdiin ilى ywmi addiin kolka eg markuu in yar kuu socdo eeg jumalka in yar wado waxaa la yidhaha likulli jadiidin lahu lada oo nuunkaa un ku wad lagu odhan maaye maxaad u bedelaysaa xaraf kalaad haddana uga baydhaysaa likulli jadiidin lahu lada haddana xarafkaa kale markaad cabaar ku wado xaraf kalaad uga sii baydhaysaa aad baynu u arki doonaa biidn illaahi tacaala ilahay baa aayad qur'aana ku leh fi sidrin hadda aayaddu waxay ku dhamaatee fii sidrin makhduud wa dalcin fii sidri makduud wadalxin wadalxin mamduud wa dhillin mamduud wa maain waa sijci kala bilaabanaya maain maskuub kolkan waxaad ogaan doontaa eeg waa hawey iqra fiqarka welibana aayaddaasi waxay ku jirtaa dhinacyo kale inoogu iman doontaa kiyo laga eegaya balaaqada inta dhinace aayadda cashir kaste waa loo soo qaadan karaa waxaad ka helaysaad ka heli doontaa asajcu almila qaala sala allahu alayhi wasalam sajciga waxaa lagu yaqaano waa la reebaa allahuma acdi munfiqan khalafa wa acdi mumsikan talafa waa la reebaa inta badan in iska reebto ama waqfigaa fiican ba la yidhaha nebigu xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh allaahuma allahayow acdisi munfiqanka wax bixiya khalafan khalaf wanaagsan ilaahw si khalafan ilaahw khalaf si wa acdi ilaahow sii mumsikanka xajistana talafan geeri ilaahow sii haddaba horta waa duca nebi eeg haddaad wax la baxdo duca nebi baad haysataaye ma cid kalea ducadeeda u baahan tahay haddaad wax la baxdood ilaahay hortii ula baxdo duca nebi baad haysataa haddaad wax kugu habboonaa inaad la baxdo oo dee laazim kugu ah aad ku dhegtana habaar nebi baa ku dul yaala acdi munfiqa nebigu munfiq buu yidhi nakiro weeyaan maaha hebel waa nakiro waa nin kaste oo munfiqa oo wax bixiya xilliguu dooni ama goortuu dooni iyo goobtuu dooni ha joogo allahuma acdi munfiqan khalafa haddaba munfiqaasi waa maxay waxa soo geli kara ka maalkiisa bixinaya waxa soo geli kara ka cilmigiisa bixinaya waxa soo geli kara ka caqligiisa bixinaya waxa soo geli kara ka waktigiisa bixinaya waxaa soo geli kara ka jaahiisa iyo magiciisa bixinaya intuba way soo geli karaan allahuma acdi munfiqan waayo waxaynu u leenahay intuba way soo gelayaan munfiqan baa la yidhiye munfiqan miyaa mafcuulkeegii la sheegay munfiqanka bixinaya maxay bixinaya muxuu bixinaya munfiqanka bixinaya alibil miyaa la yidhi munfiqan miyaa la yidhi haddaa albaqara miyaa la yidhi eg munfi wuxuu bixinaya laga aamusay alfuluus lama odhan munfiqan shalay waxaan idin idhi ashirkeen kitaabkeenani cashiraanta uu ka tegay ee muhiimadale waxaa ka mid a ah mafcuulka marka la jaro ujeeddada loo jaro ujeeddada loo jaro waxaa kamida ah baan idin idhi maxay alcumuum liyufiida alcumuum bal aayaddan ufiirso wallaahu yadcuu ilaa daari salaam yadcuu sow maaha ficil aawi mafcuulkii dacwadda ilaahay baas fidinaya wallaahu ilaahay yadcuu wuu u baaqayaa kii loo baaqayey me wallaahu ilaahay baa yadcuu baaqaya aaway loo baaqaya yaa loo baaqayaa bay kula tahay war waa la iska jaray kii loo baaqayey hadii ilaahay man yashaa la odhan lahaa dacwadiisu caamma noqoteene cidduu doonubay dacwadee la odhan lahaa war ilaahay man yasha kuma odhan wallahu yadu keliya lagu daayay waa lilcumuum dacwaddu waa caam gaal iyo islaamba way u taallaa haddaba gaal iyo islaamba way u taallaa dacwadda ilaahay wallaahu yadcuu ilaa daari salaam mutacalaqii halkii lagugu baaqayay unbaa laga dambaysiiyey wayahdii ilaa daari salaam haddii la odhan lahaa dadkoo dhani muslimiin bay wada noqon lahaayeen oo yahdiida laga reebi lahaa iyadana mafcuulka yahdii miyaa laga reebay wayahdi ha man ya eeg mafcuulkeygii waa man objectigii waa mankan buu noqonaya wayahdi man yashaau he ilaa siraatin mustaqiim kolkaa mafcuulkii yahdiida waa raacinaya ilan iyadu caam maaha hidaayadu ila cidduu doonu ilahay hanuuniyaaye laakiin dacwaddu maadaamay caam tahay dee iiga xadaf waa caynkaasoo kale markaa munfiqan mafcuulka sababta loo jaray waa lilcumuum ama cilmigaaga bixi ama caqligaaga bixi ama waqtigaaga bixi ama magacaaga bixi ama hantidaada bixi waxay ka dhigan tahay allahuma acdi munfiqan ilaahw sii ka wax bixinaya khalafan khalaf bedel ilaahw sii wa acdi ilaahw sii mumsikan ka xajisanayana talafan geeri geeridaasay culimada muxadisiintu yidhaahdeen war talow geeridani waa maxay ma hada tl bay yidhahdeen telefkani waa maxay qole waxay yidhahdeen waa shaygii uu ku dhegay oo ka dhinta haddaad jaahiya magac lahayd ood magacaaga ilaahay dartii ugu adeegi weydid magacii wuu kaa tegayaa waa lagaa xayuubinayaa haddaad cilmi lahayd ood cilmigaagii bixin weydid cilmigii waa lagaa qaadayaa haddaad caqli lahayd ood caqligii keeni weydid haddaad ibaax ahayd dibi baad noqonaysaa wahaakada haddaad shilin lahayd maxaad noqonaysaa miskiin faqiir baad noqonaysaa ile waad bixin weydeye horta macnahana hamoodina qofka shilinka le ee laleeya faqiir baad noqon hamoodina in laleeya lacagtiiba kaa baabi'i oo dhan war adoo lacagta haystaad faqiir noqon kartaa adoo lacagta haysta oo agtaada ninkaa lacag badani ayna jirin ayaad haddana ninka ugu duliisan noqonaysaa ugu baahida badan noqonaysaa de ilahay hadduu waxaagii kaa qabta ka waran waman yabkal fa inamaa yabkalu can nafsihi haddii naftaada aad ka bakaysa bal waran allahuma acdi munfiqan khalafa wa acdi mumsikan talafa haddaba markaan xadiidkaa eegno awey fiqradu fiqrada koobaad yaa garanaya allahuma acdi munfiqan khalafan intaasaa fiqraa awey faasiladuna khalafan weeyaan awey fiqrada labaad acdi mumsikan telefan awey fiqraduna telefan faasiladii waa telefan sajcigiina me waxa weeye khalafan iyo telefan xarafka u dambeeya ay iska waafaqiina fadaha wa qaala acraabiyun nin remiya ayaa yidhi dahaba bibnihi sayl ilankiisiibuu daad ka qaaday ilankiisiibuu daad ka qaaday markaasuu yidhi allahuma in kunta qad ablayta fainaka طaalamaa qad caafayta wuu xishoonaya ninkani allahuma allahayow buu yidhi in kunta haddaad tahay qad ablayta kii imtixaanay alla ilaahu haddaad i imtixaantay fainaka adigu daalamaa wax badan baad qad caafayta iska kay cafiday alla maxaan cafigaaga cafiskaaga ku noolaa buli ilaahu waxay ka dhigan tahay ilah waan kaa xishoonayaayo imtixaanka adigu riday waa mar waa hal shay inta nimciya inta caafiyan kaa haystaana maanaa tirin karayaba wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha haddaba u fiirso ardayow eeg markaad ablayta leedahay waa inaad sajciga reebtaa si uu usoo baxo allahuma in kunta qad ablayt fa inaka daalamaa qad caafayt kolkaa ablayt iyo caafayt alxuru qofka xortiihi idaa wacada markuu shay ballan qaado wafaa waa oofiya waidaa acaana markuu kaalmeeyuu yidhaa qofkaa wax tarayaana kafaa waa ku filaadaa wa idaa malaka markuu milkiyuu qofku ka awood badan yahay qabtana cafaa waa iskaga dhaafaa waa qofka xorta ah dabeecooyinkiisa wey wafaa kafaa cafaa albaxth idaa taamalta markaad ka fikirto almihaalayn alawalayn wajadta waxaad heli kulla minhumaa mid kastoo murakaban ka kooban min fiqratayni laba fiqradood mutaxidatayni ka midooba fi lxarfi alakhiir xarafka ugu dambeeya waidaa ta'amalta miaal haali wajadta wajadtahu waad helaysaa murakaban isagoo ka kooban min akar min fikratayn mutamailatayn fi lxarfi akhiir ayضa wa yusama hada nawcu min alkalaami sajcan baa lagu magacaabaa wa tusama alkelimatu alakhiira waxaa la odhan min kuli fiqra faasila baa la odhan wa tusakan alfaasila daa'iman faasilada waa la reebaa fi nasri lilwaqfi si loo reebo nasri markay ku jirto haddaba sajciga waxa ugu macaan fiqraduhu markay isleeegyihiin fiqrada hore iyo fiqrada dambe markay isleegyihiin wa afdalu sajci sajciga waxaa ugu qaalisan maa tasaawata ay siman tahay fiqaruhu fiqradihiisu walaa yaxsunu ma wanaagsana asajcu sajci ilaa idaa kaana markuu yahay rasiina tarkiib tarkiibkiisu miduu qawi yahay saliiman min atakaluf oo ka fayow oo ka badbaaday iska keenkeen sajciga adigoon u dhalanba haddaad tidha sajci baan iska keenkeenaya waa khataran khaaliyan min atakraar takraarkana waa inuu ka maran yahay fii ayri faa'idatin loo soo celceliyo faa'ida la'aan kamaa ra'ayta fi lmila sidaa tusaalayaashaba ku arkaysay alqaacida asajcu sajcigu tawaafuqu lfasilatayn waa labada faasilo iska waafaqa fi lxarfi lakhiir xarafka ugu dambeeya ay iska waafaqaan xarafka ugu dambeeya wa afdaluhu ka ugu qiimaha badnina maa tasaawad fiqaruhu fiqradihiisu kay siman yihiin baa ugu qiimo badan bayin waxaad caddaysaa asajca sajciga fi lamhilati alaatiya wawadix waxaad caddaysaa wujuuha xusnihi meelaha uu quruxda ka leeyahayna sheeg qaala sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi raxima allahu cabdan ilaahay addoon ha u naxariisto qaala khayran khayr ku hadlay oo fa hanima haniimaystay aw sakata aamusay oo fa salima badbaaday waa hanimo iyo sakat iyo salima dee hadalka yaziidu lilkalaami rawnaqan wa lilmacnaa jamaala wa wuduuxan waxyaabuhu u faa'iideeye ayay ka mid tahay wa qaala hacaalabiyu wuxuu yidhi alxiqdu buu yidhi caloolxumadu haddaad aragto qofaan muscafwi isba lahayn ilan qofka waa lagu khaldamaa haddii lagugu khaldamo ood intii un ku dheganaata ka warran haddaad tidhaha qofka waan cafiyey waa inuu dadka kuula sinaadaa qofkaa tidhaa waan cafiye haddana dadka kaaga duwan ka waxba kugu samayn ka kaaga duwan maadan cafiyin xaaji waxbaa si ka ah kolka waxaa jira alxiqdu caloolxumadu sad lqulub waa qalbiga ku daxalaystay caloolxumadu wax kale maahae buu yidhi ninkaasi waa daxal xagga qalbiga kaaga dhacay walajaaj madax adayga iyo muran badniduna sabab lxuruub waa waxa dagaalada sababa alqulub iyo alxuruub baan doonaynay iradoo balse isku laaleegyihiin alxiqdu waa ko waa kelmad saddex waa kelmad alqulub waa kelmad saddex kelmadood bay fiqradaasi ka koobnayd fiqradda labaadna waa isla saddexdii un qaala alxariiri wuxuu yihi irtifaacu akhtaar irtifaacu lakhtaar biiqtixaami lakhtaar wuxuu yihi ninkaasi markuu hadlayey irtifaacu lakhtaar qofka mansiladiisa oo kor u kacda waxay ku xidhan tahay buu kule biiqtixaami alahtaar adigoo khatarta jiidha iqtixaamku waa jiidhidda adigoo biiqtixaami lakhtaar khatarta jiidha war derajadaadu waxay kor u kici kartaa kolba khatarta aad jiidhay inta ay la-eg tahay ay derajadaadu kor u kici kartaa haddaba waad arkaysaayo alakhtaar iyo alakhtaar xarafka u dambeeya inay ka midoobeen wa qaala bacdu lbulaqa waxay yidhahdeen alinsaanu insaanku biaadaabihi aadaabtiisa ayuu ku jiraa laa bizayihi wa iyaabihi insaanka sidaba waxa lagu qiimeeyaa aadaabta uu leeyahay laakiin dharkiisiyo laguma qiimeeyo buu kuleeyahay labiskiisa haddaad qofka labiskiisa iyo dharkiisa ku qiimayso ood eegi weydo shaksiyadiisa iyo aadaabtiisa way ku dhammaatay wa qaala acraabi baa yidhi lirajulin sa'ala laiiman nin wuxuu su ayo nin laiimo aad iyo aad u xun buu wax weydiistay wuxuu idhi nazalta waxaad ku soo degtay biwaadin doox hayri mamduurin weligiiba roob una ka di'in doox baad ku soo degtay wa finaa-in guri daaradii baad ku soo degtay hayri macmuur weligiiba aan la camirin oo kharaabay wa rajulin nin baad ku soo degtay hayri mawsuur ilaahay una waxba u dhiibin maysuur aan waxba loo dhiibin fa aqim halkan iska deganow binadamin adigoo qoomamo la degan iyo ciil war ciil halkaa la joog aw irtaxal ama iskaga aw irtaxil ama iskaga guur bicadamin adigoon waxba haysan oon waxba ka qaadan war amaa shilin la-aan iska dhaaf meesha buu yidhi amaa ciil la joog meesha waad aragtaa sadciga ku jiraa way noo wada muuqdaa wa qaala acraabi nin kaloo acraabiya ah hadlayo wuxuu yidhi baakarana waxaa noo soo degdegay wasmiyun roobka koobaad wasmigu waa roobka koobaad baakarana waxaa noo soo degdegay buu yihi wasmiyun roobka koobaad wasmigu waa ka dhulka calaamadiya ee cagaar markuu ka soo baxo dhulkii boodhka lahaa uu calaamada yeelanayo kolkaa wasmigu waxay ka timid sanasimuhu cala alkhurduum ma garanaysin ama ismi ma garanaysin ismi saw magaca ismi lama yidhaah ismigu waa calaamad ila markaa meherad magac loo bixinayo calaamad lagu gartaa loo samaynaya adiga marka magac lagu siinayo calaamad baa lagu siinaya baakarana waxaa noo soo degdegay wasmiyun roobka koobaad uma khalafahu waxaa noogu xigay weliyun roobka labaad weligana waa roobka ka labaad baa weli la yidhaah falardu haddaba dhulkii anaha waxaba la moodaa washyun xariir baa la moodaa manhuurun la baahiyey alayha calayhi dushiisana lulu-un manhuur lulu iyo jawhar yaroo la firdhiyey lagula dul dhigdhigay uma atatnaa waxaa noo timid uyuumu janaadin daruuro ayaxa ayaa noo yimid bimanaajila xasaad majooyin ay wax ku goostaan ayay la yaacayeen fajaradat ilbilaada dhulkiiba waywdaway wada way wada qaawiyeen wa ahlakat ilcibaada addoomihiina way wada halaageen fa subxaana man kiibaa nasahan yuhliku lqawiya ka awoodda badan ku halaagayey alakuula ee cunidda badan bidaciifi lma'kuul kan daciifka ee isaga la cuno eeg adigu ayax uu ku dilaya wuxuu kuu dilayaa waxaad ku noolayd haduu cuno maxaad ku noolaan miyaadan dhimanaynin war adigii qawiga ahaa ee akuulka ahaa ayaa miskiin daciifoo ma'kuuloo la cuno oo ayaxa dee waad cuntaa saw maaha waxyaaba la cuno inoo banaan daciifkii ma'kuulka ahaabaa adigii qawiga ahaa ku dilaya buu yidhi ilaaha sidaasa ee ah makhluuqa saasa sameeyey ayaa mahad iskale layliska labaad iyo ka saddexaad waxaan u malaynaya wax gabayoo inooga muuqdaa ma jiro macnaha un haddaynu eegno iqra waxaad akridaa alrisaala alaatiya wabayin waxaad caddaysaa جمال sajci fiiha uma xullahaa ka shaqee wabniha binaan aakhara laa sajca fiiha dib u soo qor oo soo binee mar labaad iyadoon sajci lahayn kataba ibnu ruumi ilaa mariid ibnu ruumi baa nin xanuunsanaya waraaq u qoray adina allahu fii shifaaika ilaahay baa ogolaaday inaad bogsato watalaqaa da eh, watalaqaa daauka bidawaa'ika daauka in hamsaha la godaan doonayay daauka ma kuu watalaqaa daa'aka xanuunkaagana wuxuu la kulansiiyey bidawaa'ika buu la kulansiiyey dawadiisii wa masaxa biyadi lcaafiya qacan caafimaad baa lagugu ayaa lagu masaxay calayka dushaada wa wajaha wafda salaama wafdi gebigiisuba badbaada ayuu u soo jeediyey ilaahay ilayka xaggaaga wa jacala cilataka xanuunkaaga wuxuu ka dhigay maaxiyatan mid tirtiraysa lidunuubika dunuubtaada mudaacifatan mid laablaabeysa limahuubatika ajrigaaga tafaham waxaad fahantaa maa yati waxa soo socda wahwa mima yunsabu waa waxyaabaha loo nisbeeyo ilaa cali bnu abi aalib karama allahu wajha uma xulla ka shaqeeyo wabnihi binaan aakhar si kale u dhis mascuujan masjuucan oo sajciyeysan ittaqi llaha fi kuli sabaxin wamasa war subax kasta iyo gelin dambe oo kasta ilaahay ka baq wakaf nafsaka dunya algaruur naftaada uga baqa dunyadan khaa'imadda ee ku khaa'imaysa walaa ta'manaha calaa xaalin marnaba adduunka ha aaminin waclam waxaad ogaataa annaka adigu idaa lam in lam hadaadan ka reebin nafsaka naftaada can kaiirin wax fara badan oo mimaa tuxibu waxaad jeceshahay ah makhaafata makruuhihi waxaad nacaysa adigoo ka baqaya samat bika alahwaa hawada ayaa kuula kori ilaa kaiirin wax badan oo min adarari dhibaato ah layliska saddexaad isna waynu macnaynaynaa un kitaabkaan kaaga shaqaynaya kolley gabayna kuguma jiro bayin waxaad caddaysaa amin almasjuuc hadalkani masajci buu leeyahy amin almursal mise waa kaan sajciga lahayn maa yaati waa wadixi sabab kataba hishaam baa liakhiihi u qoray wa kaana adhara raqbatahu fi lkhilaafa wuxuu aad iyo aada u jeclaystay ama uu muujiyey jacaylka oo khilaafadiisa u qabo amaa bacd faqad balaganii waxaa i soo gaadhay istidqaaluka inaad cuslay istidqaaluka xayaatii noloshayda inaad aad iyo aad u cuslaysanayso oo doonayso inaad boqortooyada iga dhaxasho wastibdaa'uka mamaati geeridaydana inaad raadsatay walacamri waan dhaartaya inaka adigu bacdii dabaday lawaahi ljanaax baalashaadaad daciifi doona nin walaalkii dhintay baa tahayoo awood yeelan maysid ajdamulkaf qacanta ayay barsi kaaga dhici doontaa iyo juudaan wama stawjabtum minka kaamaan kaama mudan maa balaganii canka waxa iga iga kaa soo gaadhay war waxa iga kaa soo gaadhay dee kaama mudan buu yidhi waxa iga kaa soo gaadhay inaad geeridayda jeceshahay ood is leedahay markuu dhinto xilka la wareeg kaama mudan walaalkaa baan ahaye walaalnimada ii soo mar buu leeyahay muxasinaat almacnawi barta haynoogu joogo insha allah wallahu aclam